waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaana wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifatullaahi fi lard ama inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qeybkaee qur-aanku uu ka warramo mid ka mida ah waxay tilmaamaysaa in noolaha waxdo ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina caradna alamaanata cala alsamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuraleyda iyo waxoo dhan dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan fa abayn ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala dabeetana insaanku uu xambaaray amase uu aqbalay diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale ee faabaadii ilaahay ibliisuu ku tilmaamaya lama nooc aha waayo ibliis amar baa isaga la siiyey laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin ina caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa loo soo carday waa loo soo bandhigay iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo deetana wuu diiday waa mid labaadee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahy faashfaqna minha iyagu istisqaaran bay u diideen iyagoo dhigaya oo u arkaya inaanay qaadi karaynin insaankuse wuu qaaday shaygaasi ammaanadae insaanku uu qaaday oo aan odhan karno waa waxyaabaha dhaxalsiiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay ma inuu alle caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen sawka ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya uma istawaa ila asamaa'i wahiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karha qaalat aataynaa طaa'iciin iyagoo mutiiciin oo caabidiin lilahi subxaanah wa tacaala u ah sawka ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati wman fi اlard wالshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaabu wakaiiru min annaas kuwaasoo dhamme allay caabudayaan tusabixu lahu samaawaatu sabc wاlard wman fiihina wain min shayin laa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum idan kownkaoo dhamme ilaahay buu caabudaya subxaana wa tacaala waa maxay wuxuu kaga gedisan yahay hadda muxuu kaga gedisan yahy ma inuu caaqil yahay sawka qur-aanku tilmaamaya ma aha noolo kaleo dunida ku nooloo caqlile inay jiraan bal ee qisatu sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya ma aha in shimbir uu ka soo warramayay saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay khayrkii inay caabudeen iyo waxaasoo dhan yacnii inuu fahmayey maa xawlah iyo waman xawlah gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay waxoo dhan inuu wada garanayay bal isagu ka hudhudku tilmaamaya maaha yani miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayey kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayaen waxaasoo dhami maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba may xayawaanada ijtimaaciga caalamka ay ku badan yihin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxda doorasho oo ilaahay subxaana wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysata ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar libtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku wa hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxaa alle subxaana wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri wa shar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansabdaar meesha ugu fiicanee la ysugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo ilaahay subxaanah wa tacaala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati اdunya bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo waa ka alle qur-aanku leh subxaana wa tacaala wa huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam wa kaana carshuhu cala almaa liyabluwakum liyabluwakum ayukum axsanu camala alibtilaa aw alimtixaan in laysku itixaamo ayay samadan iyo cirkan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhammi u dhisan yihin waxaan leenahay waxaa cilaaqada insaanka iyo zamanka ka dhaxeeya ee geeri iyo nolol iyo tatawurkan tirada badan leu bini aadamku marayo waa dhammaantii waxaa loogu talagalay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala insaanka wuxuu ka dhigay mid fahmaya kownkan uu ku nooliyay oo samiican basiiran buu ka dhigay inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajan nabtaliihi baa ilahay leeyay subxaanah wa tacaala in la itixaamo daraaddeed bale waxaynu leenahay caalam lghayb iyo caalam shahaada baa ilaahay nolosha u qaybiyey wax la arki karo iyo wax qayb oo maqan wax sida looga dhigay in bini aadamka la itixaamo hadday wax waliba mushaahada wax walba indhaha dadku uu saari lahaa imtixaanku uu iska yaraan kari lahaa walidalik baa maalan xadiidka bukhaari haddaynu u fiirsanno kitaabuljanaaiska uu ku soo arooriyay imaam albukhaari wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamka ah marka xabaasha lagu rido ee dadku ay ka jeestaan inuu maqlo yacnii sanqadha kabahooda inuu dib u maqlo oo dabeetana laba malak ay u yimaadaan oo ay weydiiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa wuxuu ka odhanayay oo hadduu mu'min yahayna waa shahaato ilaah iyo rasuulkiisaba uu qiro haddii uu dee munaafaqa ah ama kuwaasi gaalada ahaan laana uu odhanayo waxba ma garanayo oo ay ku odhan doonaan waxna ha garanin dabeetana inay garaaci doonaan xadiidka maxalushaahidka inuga soconnaa wuxuu yihi waxaa lagu garaaci doonaa buu xadiidku tilmaamayaa bimataariqin min xadiid dabeetana dhawaaqa ka baxa waxa maqli doona man yaliihi hayr thaqalayn ayaa maqli doona wax allaale iyo waxa u dhow oo aan ahayn jinka iyo insiga waxaan kale xaqaa'iqdaasi xabaasha ka dhacaysa waxay u maqlayaan iyagu imtixaan kuma jiraan laakiin bini aadamka waa laga qariyey si loogu itixaamo daraaddeed isagu kuma jiro isagaiyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nolosha wuxuu u qaybiyey wuxuu qofka bini aadamkii ogaan karo iyo waxaanu ogaan karin qiyaamaha dhicistiisiibaa ka mid a qofku goortu dhimanaya ama geeriyoonaya ka mid a waxyaabahaasoo dhan waa la qariyey waxa loo qariyey in qofka lagu itixaamo caalami shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaatu lcilmi buu siiyey samiican basiiran baa laga dhigay saaxibu fu'aad baa laga yeelay kuwaasoo dhan waxa loo siiyey bayn leenahay in la itixaamo noloshu qaabka ay u dhisan tahay oo dhami bayn leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa nolosha fahamkeeda xaqiiqigaahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunye inuu u joogo in la itixaamayo inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato iyo maaha nolosha adduunye waxaa loo jooga ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya jawaanib shahwaaniya waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl boqortooyo jacayl sultaannimo jacayl waxyaabahaasoo dhan waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey qofka bini aadamka waxaa alle subxaana wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiiraanyada werwarka waxaasoo dhan inuu dareemo waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiiraanyoodo werwaro murugoodo waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxaa laga dhigay inuu qaabil qaabiliya inuu leeya waxaasi inuu dareemo kownka dhammaantiina waxaa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo waxaa ilaahay subxaana wa tacala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahwaati min alnisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا waxaa ilaahay tilmaamayaa nolosha gebigeeduba xataa caruurta la dhalaya wuxoo dhan inay imtixaanya waaclamuu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna waxaa alle subxaana wa tacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyey oo dhammi innaa jacalna maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilahay yidhi subxana wa tacaala waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamkaa iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamkaa xayaatul insaan baynu leenahay markaa haddaynu rabno fahmi lxayaati اddunya min awaliha ilaa akhiriha waa imtixaan waa mashaqa laqad khalaqna اlinsaana fii kabad yaa ayuha اlinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqii laa budda min kabad walaa budda min kadx noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan waxaa jirta maalan aan odhan karnaa alfalsafa alcaalamiya marka la ysku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan markay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u noolyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan ah maxaa dunida sharku u jooga waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan johava witness iyo qolyaha la midii su-aalaha koowaad had iyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weyaan ilaahay hadduu raxmaanuraxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan oo u gaajoonayaan caynkan ugu dhacayso se ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaanama ay jecel yihin inay kuu sawiraan sifaatkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ahay laakiin waxaan leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaalla oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro ila alkitaab wasunna mooyaane waxaan leenahay dunidatan inay mashkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu tala galay in laysku itixaamo waxaa alla tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigay sababtuna waxay tahay in la itixaamo wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard wa rafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fi ma aataakum baa ilahay leeyay uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun waxay aayaadkaasina tusinayaan xataa mansilat alkhaliifa inay tahay in layna eego bal waxaynu qabanno in layna itixaamo waxa bini aadamka loogu yeelay inuu qaab bulsho u noolaado inuu reer yeesho inuu xadaaraad yeesho inuu duwal yeesho aldawaahir alijtimaaciya waxaa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan waxa loogu yeelay in la itixaamo wkadalika fatannaa bacdakum bbacd liyaquluu ahaulaai mana allah calayhi min baynina alaysa allahu biaclama bshaakiriin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwo ku kala gedisan arsaaqda cilmiga caqliga xoogga caafimaadka quruxda deeqda wax kaste kuwo ku kala gedisan si loo itixaamo xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in la ysku itixaamo rusush wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ilaa inahum laya'kuluuna alطacaama wayamshuuna fi اlaswaaq wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun baa ilahay lahy subxaana wa tacaala waa ka aayadda kale ilahay lay naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi اlxayaati اddunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdi darajaat liyatakhida bacduhum bacdan sukhriya mujtamaca waxaa loo kala tegsiiyey loo kala tafaraaruqiyey in laysku itixaamo waxa badh qani looga dhigay ee badh foqoro looga dhigay ee badh loo curyaamiyey badh dhibtu u haysato in laysku itixaamo waxaan leenahay bal eh ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka mid quruu ka dhigi kari lahaa waxa midabada loogu kala yeelay ee qabaa'ilka looga kala dhigay ee shucuubta looga kala dhigay inay imtixaankan galaan wlow shaaa allahu lajcalakum ummata waaxida walaakin liyabluwakum baa ilaha yidhi walaakin liyabluwakum fima aataakum alla wuu awoodi karayay subxaana wa tacaala inuu umma waaxida idinka dhigo fii kulli lashyaa laakiin laydinkama dhigina waxaa laydinka dhigay mujtamacaad mukhtalaf kala oo kala gedisan oo kala fog sababtuna waxay tahay in laysku itixaamo haddaan weedhan soo koobo waxaan leenahay fahmi alxayaa waa eray iska kooban baynu ku sharxi karnaa nolosha tan dhammaanteed macno kaloo ay samaynaysaa ma jirto allahuma ila alihtibaaru waalimtixaan inay tahay mooyaane waa tajriba ibtilaa'iya waxaa qur-aanku uu tilmaamayaa walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waahamaraat wabashir saabiriin ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaan idinku itixaamayaa gaajo baqe xolayari nafyari waxaasoo dhiba waa walanabluwannakum baa la yidhi ilaahay baa wuxuu leeyay latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum wlatsmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wmin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur qofka bini aadamka ilaah wuxuu ugu talagalay in lagu itixaamo bilaalaam hadday gaajatay hadday faqritay hadday mowtay hadday masaa'ibtay iyo hadday tay dhibaatooyinka badan ee daalimiintu samaynayaan daalimiinta waxaa lagu itixaamay bisulta waalquwa waxa kan inay iyana bal siday u isticmaalaan ama noocay u galaan in la eego waxaan leenahay marka iimaanku waa wejiga xaqiiqiga ah ee la rabo in looga jawaabo imtixaankaasi oo ah hadduu dhib iyo mashkilad yahayna in lana sabro sidii looga bixi lahaana ilaahay loo tala saarto loo camal galo hadduu waxaa lagu imtixaamay nimco iyo sulaan iyo jaah iyo qurux iyo wax la noocayeyna waa nooc min alimtixaanaat in ilaahay looga mahad celiyo subxaana wa tacaala oo loo mahad mahadnaqo tajribadu hadday binicmatay imtixaanku hadduu binicmayey iyo hadduu biniqmayey waa sawa waa imtixaanun daad sulaan iyo xoolo badan iyo nimco iyo waxaan haysataan waa nooc min alimtixaan haddii faqri iyo gaajo iyo ibtila iyo mushkiladiiyo kani jira waa nooc min alimtixaan wejiga keliya ee uu qofku imtixaankaasi kaga gudbaano hadday mashkilad tahay inaynu sabarka iyo waxaan ula yimaado hadday nimcada iyo barwaaqada iyo badhaadhaha iyo kan tahayna inuu shukri la yimaado waxaan leenahay marka qofka saabirka ah cala alibtilaa'aati almu'lima ama shaakirka ku ah cala alibtilaa'aati almumatica qofka shukri naqaya iyo qofka sabraya labaduba ibtilaaga kani wuu ku sii bataa markay nimcada ama baladas ay ula yimaadaan wejigii xaqiiqigee la rabay inay uga jawaabaan sida daraaddeed waxaan odhan karnaa ibtilaa'aadku dadku way ka warwaraan waayo noloshaanaysaani u fahmin dadka badh waxa warwar badani uu ka haystaa qof baa laga yaabaa in mashkilada qabsato ama waxyaaba badan markaase waxa laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan lakiin waxaan leenahay waxaa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaati alkamaali albashari oo aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane walidaalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacad sacd ibnu abi waqaas wiilkiisi oo aabbihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaray uu leeyahy waa xasanun saxiix albaanina saxiixadiisa ku tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaau wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mushkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mushkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahy uma almhal falamhal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama allaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa fayubtala alrajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay laagtay garaafka iimaankiisu markuu koru kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoosu dhacana in ilaahay ka yareeyo fa in kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtadda balaa'u wa in kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diini buu nebigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu laagtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanki iyo beledi iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan tahay welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa ah laga qaada kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way ka sii adkaada markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo imtixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi aanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almumin kulama irtaqa fii darajaati liimaan sulami iliimaanka markuu koru koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay u sii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmadi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamaya sheikhulalbanina uu ku raacsan yahy wuxuu nebigu ku tilmaamayaa famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khaia inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام إن dadka dadka ugu imtixaanka badan le ambiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu itixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanayn haysanaynin cabaada yare huwan huwanyi mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkaniy waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaaadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamaya nacidam uljaza maca cidami lbalaa abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda wa wain allaha idaa axaba qowma ibtalaahum weliba nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qoom hadduu alle jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa faman radya falahu ridaa waman sakhat falahu sakht cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy cidda cadhootaana cadho alle buu leeyahy walciyaadu billaah waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto masalada tani waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi warinaya u xasaninaya wuxuu leeyahay idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquuba fi اddunya haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariyaa dhibtiisa adduunku ku qaataa haddii khayr alle uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogu dhibtiisa oo dhan qaataa waidaa araada lahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama ka sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo waa loo kaydiyaa si mar qudha loogu wada oofiyo booska naareede sare uu leeyahay uuu gaadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladada kala qabsataa wejiyo kala gadisan bay leeyihin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lilrifca watathiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhacaa litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aayib aayaadkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka mu'miniinta ah sidan ay yihiin inaan lagaga tegaynin ee la kala saari doono alkhabiidu waayib laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyulicakum cala alghayb haybkana laydinma ogeysiinayo waana laydinkala saaraya maxaa lagu kala saaraya waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud yacnii ibtilaa'aadka iyo mushkilaadkaa ku kala baxaysaa markay mushkiladu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanaya keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrkuun waday mushkiladdaa dadka lagu kala ogaada ama haddii layska wada nimcaysan in la wada socdo dadkuma kala garto lama kala garto idan haddii la rabo mujtamaca in tamxiis lagu sameeyo in la kala soco waa laabudda min ibtilaa'aat yani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum waxyaabaa laabtiinna ku jira iyo quluubtiinnu si ay u caddaadaan walayumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun aayaadkaasoo dhamme waxay sheegayaan koow waxaynu leenahay lirifca aaniyan waxaynu leenahay litathiir alian waxaynu leenahay ibtilaaga qofka muminka ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda tahiiru dunuub weyti waa xaqaa'iq ku sugan boos saro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaallay muxuu tilmaamaya ibnu cabaas ayaa arday ardadiisii ka mid a ah cataa ibn abi rabaxba wuxuu ku lahaa ma ku tusiyaa imraa min ahli ljanna haa buu yidhi waa gabadha madoowe halkaa joogta buu ku yidhi gabadh suuxday qabta oo madoowe meel fadhida waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado haddaad rabtana waad iskaga sabri dabeetana jannaad leedahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaaye ilaahay waxaad ii weydiisaa inalla cawradayda ee asturo haddaba dadkuunina cawradeeda dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabaas markuu arko wuxuu dadka odhan jiray mar rabtaan gabadh ahlu janno ka mida ah. waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya idan qofku boos saroo jannaa buu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaallay tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u soo galay isagoo aada u xumadoonayo aada u xanuunsanaya markaasaan idhi buu ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaqu wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan markaasaa waxaan ku idhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan in adigu laba naga mida ajarkooda leedahay yacnii maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay ajarkaaguna waa dhebel buu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika ka dalik maa min muslimin yusiibuhu ada shawka famaa fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aatih wa xutat canhu dunuubuh kamaa taxutu shajaratu waraqaha waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahy qofka mu'minka ah qofka gaalka ah isaga ibtilaaga ku dhaca muxuu yahay haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda ah inay waajahaan gaal iyo muslimba ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn wa tilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilaha yidhi xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka layaam nudaawiluhaa bayna annaas gaal iyo muslimba waa la soo maraya kulla numidu yani ilahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min caa'i rabbikin wax laga siinayo laakiin labada qolo laba macno kala gadisan buu ku yihi binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo tarbiya fiicanoo oo iimaanayoo la siinayo iyo ajarkoo loo kordhinayo markuu yahay lihayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu yahy waxaan leenahay wuxuu yahy cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran intaba wuuya iyagana ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeya walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa lacallahum yatadaracuun umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rusul loo soo diray ummadaha hore ilahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa inay dhibaato qabsatay waa ummado gaaleed baa dhibaato ku dhacday waayo ilaahay ciladuu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadaracuun idan waxayn leenahay waa lilcilaaj bal nimcadu markay ka badatay ina inay fakaraan oo ilahay usoo noqdaan subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wamaa arsalna fii qaryati min nabiyin ila akhadna ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun hadday tadarucaa samayn waayaan hadday isu dhuldhigi waayaan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaana wa tacaala waxaa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo bal siduu ka yeelo lacallahum yashkuruuna oo yarjicuun ilahi wuxuu leey uma badalna makana sayi'ati alxasana xataa cafa wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraa faakhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun makaana sayi'a alxasana baa loogu bedelaa laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatlistihsaal bay gaadhaan markaa istihsaal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo ilahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay alle ilaabeen subxaana wa tacaala ee ba'saaga iyo daraagii ay ku soo noqon waayeen ayaa ilahay wuxuu leeyay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay albaab walba waanu u furay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin hadday kaana aqbali waayaan oo ay kibir ka sii qaadaan xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada dhibta iyo dheefta aragtida qur'aanka waa isku macne labadubana waa imtixaan labadubana waa imtixaan la eegaya mowqifka aada istaagaysaa wuxuu noqonaya qofka bini aadamka ina noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay koobantahay mawaaqiftuu istaagay markuu badhaadhaysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan waxaynu leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba ah u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysantahay alibtilaa alxayaati dunya qur-aanku qisaska weyna siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka waramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya assaamiya aw innaajixa fi libtila'aat weeyaan umamka kale u qur-aanku ka sheekeeyo eeyana qur-aanka ku yaallaan waa namaadij ama waa tusaalayaal kaloo bini aadam oo yana ku saaqiday imtixaankii altaariikh اlinsaani markaa waxa weeyaan waa atajriba اlinsaaniya ama waa ibtilaagaasi qofka bini aadamkii uu soo maray qur-aanku qisasku inooga warramo oo dhammina waa qolo imtixaankii la mariyey ku guulaysatay iyo qolo imtixaankii la mariyey ku saaqidhay ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka usii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay maala namaadij fudud oo dulmara haddaan tilmaamo ashad nnaasi balaa'an baynu ku tilmaamnay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam abulambiyaa aabbanimo ayuu tusaale ku yihi qur-aanku wuxuu inooga warramayaa in lagu itixaamay aabbanimo waxaa la tilmaamaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala marka hore dhasha ka xidhay oo u gaboobay oo uu da' gaadhay oo isagoo da-a uu ilaahay baryay subxaana wa tacaala oo ilaahay wiil siiyey laakiin awlaaddu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyadanna baa ku jira markaa takhasuskan la siiyey oo caruurtiisii lagu imtixaamay ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen nebiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay uu ilaahay weydiistay inuu gowraca baa la yidhi gowrac waa imtixaan nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaa la siiyey oo ilmihuu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariyaa ilahay faraj u furay waa imtixaan aada u khatiira imtixaanka aabanimo ibraahim la mariyey tanoo qura maaha xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiidkii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey iyo hooyadii uu kaga tegay bayt illaahi alxaraam halka iminka ah, uu iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega a geey oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama dega ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqa haweentii way qaadan kari weyda meeshaan cidlada ah ee aan reera deganayn ee biyo oolinee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyoo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go'ayso cid ay ciirsatoo kale aanay meesha oolin ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahinow oo u jawaabi waayo iska socday muddo markay daba socotay su-aal weydiisay allahu amaraka bi haada bay tidhi cidladanaad nagaga dhaqaaqaysa ibraahinow ma allah ku faray haa buu ku yidhi ilaahay baa i faray subxaana wa tacaala idan laa yudayicunaa bay tiri haddii alla ku faray haddaa alla nama dayacaye maca salaama yani iska tag mar haddoo alle amarkii ay tahay bannaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta ilaahay hadduu siaan go'aamiyey nololba siduu alla go'aamiyey ku jirta waanu yeelaynaa bay tidhi ilaahi subxaana wa tacaala waa taqaaniin wuxuu u sameeyey iyo siaa noloshii loogu fudaydiyey iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya mid aynu ku xasuusanno reerkan iyo mowqifkiisii asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhammi waxayna xasuusinayaan qadiya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah dad sameeyey waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay tusaale kaleaan idin siiyo maalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mashkiladda tani gala dhowrsoomi waaya ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso khilqadiisii alle uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso imtixaankan u fiirso qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaalo ah laakiin gabadh sayidatul qowm ah oo mansab sara leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkani ay u yeedhayso oo diidan waa tusaale u ah lishabaab dumar qurux badan baanu nimiyo dhul gaaleed baanu nimiyo meelo lagu barwaaqaysan yaa lamiyo mashkiladaa badan aakhiro nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah. ah oo shaahidka ah qadiyadda tan inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiranya inuu isxejin karayo mahmaa kahura ama ibtilaagu kasta oo weynaado waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yiin daalimka kahortegiisa ah waxay tusaale ugu yihiin in kelimatulxaq lagala hortago cid kasta aakhiro cidda ku marmarsootee tidhaahda waa la xoog badnaayo waa la weynaayo waa kan waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn wamaa adraaka ma fircawnu fircawn waa ninkii intuu dadka is hortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri bale fircoon xukumkiisu waa dictaytor aan dunida weli lahayn in taariikhda caalamiga ah akbar dictaytor waa kaa uu qur-aanku ka warramayo waayo miyaa aragteen nin dowlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin miyay dunida ku aragteen nin xaakimo oo yidhaahda reeraha qaybo ka midoo ka mida ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan fircoon intuu istaagu yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisa'ahum raggu ha madho haweenkuna ha hadho wamaca daalik nebi baa loo soo diray waajaha mushkiladda intaa leeg waa aakhiro tusaale cid walba hortaagan yacnii waxaan leenahay ambiyadu waa staris ama waa xidigo waa fa muqtadi kuwa alle nebigiisa ku leeyay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalkaa qur-aanka sidaa ugu taxan marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah kullu shay iyagaa tusaale ka ah haweenku waxaynu naqaanaa nebiya kuma hayno amhiladoodii laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif akbar taaqiya haweenays hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbidda inuu ilaahay guri jannada uga dhiso aasiya haweenaydu fircoon qabay waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramaya mowqifka istaagtay oo ay ka doorbidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan leh anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misri iyo waxaanaan haysto o dhan waxay ka doorbiday inuu alle beyt filjanna uga dhiso waxaa qur-aanku mihaaluu inoo siiyey haween kale maryamo ah waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii waxa qur-aankuu tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey waxa qur-aanku uu tusaale inoo siiyey matalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto waa labadii hable walaalo ahaayee uu nebi muuse ugu yimi ceelka dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay u weydaan way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan waayo aabahoodna wuu gaboobay cid kale u shaqaysana ma haystaan laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin shaqadu kamay tagsiinin aakhiro gabadh kastoo tidhaahda ilcamal baa igu kaliftay waxan yo waxan yo waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta maalan ambiya ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiya ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa wakhtiga iyagu maamulayeen alcasru dahabi lilyahuud qoomka yuhuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay yidhahdaan taariikhdooda waxaa ku jirta wakhti ay u yaqaaniin alcasri dahabi wakhtigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yare ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigiis ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilah igu itixaam buu yidhi inkaa alla u dhiiba subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan ciddanba helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey haadaa min fadli rabbi liyabluwanii xulaa waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyahy inaan shukri noqo iyo inaan shukri naqin waa ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inuu alle subxaana wa tacaala uu ugu mahad noqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taaga idhaha duruufi siyaasiya ayaa keensata in caynkan la sameeyo in kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhira ambiya taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay amhilat lfaashiliinna de qur-aanka iyana way ku badantay qowmu caad tamuud waxaan qoom qur-aanku ka warramayoo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey sida daraaddeed waxaan leenahay fahmi alxayaa aw ilxayaati addunya haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahmno waxa weeyaan inaynu u garanno inay tay daarun lilibtilaa meel laysku itixaamayo waxaa nolosheennoo dhanna inaad aragto mowqif kastoo aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimi hadduu nimco yahy hadduu barwaaqo yahy hadduu badhaadho yahy hadduu cilmi yahy hadduu aqoon yahy wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimi oo lagugu eegayo mowqifka aad iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maalan nebiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka qof kastoo xanuunka xanuun ugu darani uu ku dhaco tusaale u yahy qiyaamaha waxaa loo soo taagayaa nebi ayuub oo ku sabrayoo tusaale ku ah mushkiladda tan inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badata inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akhrido aada maanta isku daydaan qira'a jadiida inaa akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi innaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahy in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhanayn imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimcaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba mid untay inaad welweliya kugu dhacdo imaandarro dunida aada doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso oo aad aakhira iyo jannada doorto oo aliithaaru bilxayaati اddunya aw aliithaar bilyowmi alaakhir waa labada midun ilaahina wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu ma nashaa cidda ta kale doonatana in alle subxaana wa tacaala uu badiyo haddii adigu aad bal tu'iruuna alxayaata addunyaa haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila kuwa allow ku tilmaamaya kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhira u haysata noloshana wa ina daara alaakhira la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun ama qolada allow ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya aan fahmin qasdigii nolosha dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacaadsado iyo kownkan alla taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto waa almanaafic aahira fi lxayaati dunya way garteen laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro labada midna muu garanin ikhwatii fi lcaqiida ma jecli inaan hadalka idinku badiyo waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay waxaan idinku soo koobayaa un kelimada muxaadaradaydu ku koobantay waa keliba waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno oo ah inaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwaraa waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tiid usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa waxaasioo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaargarowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd waxaan jecel uun risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmoo waxa u fahamtaan inaa imtixaan ku jirtaan imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee lixdameeyada sanaa ayaad ku jirtaa waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku waa imtixaan caruurtaadu waa imtixaan xoolahaagu waa imtixaan tacliintaadu waa imtixaan aqoontaadu waa imtixaan quruxdaadu waa imtixaan waxaad haysatoo dhammi wax kastoo aad haysato calaa hada almindaarun ku eg haddaad xoola leeday haddaad faqritay haddaad bugto haddaad bugtahays o dhan in dadku uu kaa satrooyi haddaad xoola leed inaa moodi dadka inaad ka satroontay labadaba imtixaanunbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxaasaad mar kasta u bixin kari lahayd si isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiintaa ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihaadihi alasbaab in dunuubta alla kaga maydho in mansilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynaya waxaa la yidhi waliyatakhida minkum shuhadaa mansilatu shuhaada waa boos loo baahayo qofka muslimka in la gaadhsiiyo laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo la laynin mahay ma gaadhayo waa in dagaal dhaca way dadna la laayo haddii la rabo boos shahaada in la gaadho walidaalika baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeyey waxaa ka mid a ah, waliyatakhida minkum shuhadaa idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhammi inay imtixaantay imtixaankaasina labadaa waji inunu leeyay qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho boos saro oo janno in alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala iyo noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhaco ay waxay isku fahmayaan kooda kartida le iyo kooda iimaanku dhabka iyo kooda munaafaqa in mashkilaadka kana isku dhex gartaan gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih lacallahum yatadaracuun lilindaar lilicdaar akhiiranna baktatan in cadaabku haleeli doono ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan ilahay waxaan ka bareeyaa idinkiiyaa nagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaana wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka waa wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina istaar kama maarmo waxay idhahdaan noloshu muul bay isaga baahantay wax kaa yaro sarreeya higsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay saa daraaddeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la yidhaahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxaa laga dhigay inay xidiga yihiin xidiga kubadda cagta xidiga shanemada xidiga heesaaga nujuum walanaa nujuum nujuumteennu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa kuwaas baa ah nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilahay leey fa bihudaahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinnu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadka ku guulaystay ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan ee imtixaanka ku guulaystay waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ay yihiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo khayrkiina waa kuwii ku saaqiday hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwii kuwan ku guulaystay hayrkii baa lasoo helayaa kuwii ku fashilay yacnii nebi kasta iyo tusaalihii cagsigiisa abaad soo helaysaa ilahi waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo wallahu aclam wabilahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim guddiga maamulka waxay ka cididaaranayaan dib u dhicii ku dhacay muxaadaradan oo waqtigooda intaan waqhtigeeda intaanu ka dheeraa kana horreeyey sababtoo ay keentay muxaadarooyinkii iyo xilligii qadadii salaada oo isa soo riixay oo dub soo siqay sidaa daraaddeed baa waxaa moodaa in maaragtay barnaamijkii maanta lagu tala galay iyo wakhtigii la haystay ay kala dheeraayeen taana ay keentay maaragtay isriix ka yimid xagga barnaamijka taasu marka waxa weeye guddiga nidaamka waa ka cidiidaaranaya iyo maamulka midda kalena waxa weeyaan nadwadii hadda loo fadhiyey iyaduna sidoo kale way doogtay oo waxay dib ugu dhacaysaa xilliyada dambe haddii wakhti loo helo maxaa yeelay wakhtigeedii waxa weeyaan waa la dhaafay haddana waxaan insha allah eh, wax ka sheegaynaa su-aalo la xidhiira mowduucii uu sheekh mustafa soo jeediyey su-aasha ugu horeysana waxa weeye mustafe wuxuu sheekh cumar faaruuq noo sheegay inaad haysid warbixin ku saabsan waqooyiga soomaaliya oo la xidhiirta dacwada iyo nolosha waddanka hadday jirto waxama nooga sheegi kartaa male hadday warbixin tahay dee wakhti badan ba isaga baahnayd laakiin duuduub ahaan soomaalidu waa dad afka wax isaga sheega oral society ah maadaama ay dad wax isu sheegayiinna ma aha dad wax ka qarsoomaan see daraaddeed meel kastoo isugu yimaadaanba waa war uun waxa lagu hayaa in badan baana warramayseen baanu malaynayaa mar hadday war uun tahay maalin walbana waddankan waa lala hadlaa ama telefoon lagula hadalayaa hebel ka yimi yaa caynkan kollay meesha ha ka imi haddaan tilmaamo dhibaatooyin baa ka jiray dagaallaa meella wax waliba nabadda ayay ku koraan inta nabadi jirto dacwadu way kortaa marka laakiin nabad la waayo wax waliba hoos bay u dhacaan ama dhibtaa badataa intay nabadu jirtay dacwada xawligeedu aad buu u dheeraynayay xoog uu socday runtii wax badanna way qabatay laakiin markay dhibaatadu timi waxay noqotay inay juhdigeedii oo dhamm isugu tago uun bal sidii dhiigga qofka muslimkaa loo badbaadin kari lahaa ama islaaxu daati albayn dadka sidii looga samayn kari lahaa waayo magaalooyinka qaarkood dee waa laga guurayba ama way ka dhammaadeen may jirin markaa faslun dambe cidi kama odhanin iyo waxay noqotay meel laga guuro waxa ugu badan ee ay markaasi abnaai saxwa isku dayeenna waxay ahayd uun sidii dadka nabad looga dhex raadin lahaa in ay dhacdo walilaahi alxamd waxaan rajaynayaa inay wax badan ku guulaysteen kuwoodii ugu dambeeyeyna waxaan aada ugu rajo weynay inay ku guulaysanayaan meelihii ugu dambeeyeyna waxaan jeclay usbuucan gudihiisa uun inuu ka soo baxo wax tilmaamaya heshiis dhammaystiran oo nabadeed inuu dhaco taasina bifadli illaahi subxaana wa tacaala bay ku timi iyo juhuudda dadka isxilqaama ay ka mid yihiin culammada waddanka degani dhanka dacwada kale meelaha aanu dagaaladu ka jirin runtii dacwadeedu xoog bay u xoogan tahay biyada qaarkoodna aad bay ugu faaftay markii ay joogsatay duruustii rasmiga ahayd ee dhulalyowgii waaweyne ka socdayna waxaa loo fikray bal in loo bedeli karo macaahid in la furi karo litadriibi alaa'ima waaducaat laga soo saari karo a'imo iyo ducaad dadka dib u wacdido waxgaadhsiisa iyagana walilaahi alxamdu qaybaa lagaga guulaystay qaybaa soconaya qaybo kalena waa taxta daraasa cumuuman waxaan odhan karaa uun hadday nabadaasi soo noqoto isbeddel weyn baan rajaynaynaa iyadana ilaahay baanu ka rajaynaynaa subxaana wa tacala inuu xasiliyo wallahu aclam su-aasha kale waxaa weeye salaan kadib sheikh waxaan ku weydiin lahaa taygu ama qoorxirku ma dembibaah mase ma aha hadduu dembi yahay waa xadkee dembigiisu waa la harkee waxaan aada uga cudur daaranayaa inay su-aalo dhowr uun had iyo goor soo noq noqdaan yurub gudaheeda waayo waxaan xasuustaa shirkan ka horreeya kuwii meelaan lagu qabtay inuu sheekh cumar ka jawaabayay inta la weydiiyey taygu muxuu yahay waxaan ka sii xasuustaa jawaabtu idin inuu ahaa hadduu wax laysku qurxiyo yahay oo mara yahayna quruxda cid inagama hegto hadduu wax gaalisuga ekaysiis iyo wax kale yahayna <laughs> waxaasi diinta kuma bannaana markaa bal idinku wax ku xukumo baalku hadduu aa leedihiin maalan dadku in badan waxay isku adkeeyaan ficlan waxaa jirta taqaaliid gaaladu ay lahayd oo soo tatawurto marka dambena noqda shay ijtimaaciya ah. waxaa laga warinayaa ragga qaar inay ku doodayaan in bahalka yare karaafaanka la yidhaahda ee gaarkae asalkiisu uu ka yimi maalan aragti ah inuu saliib la xidhanayo dabeetana berigii dambe qaabkan loo dhigayo saasi ragga badh baa laga wariyaa su-aalo caynkaa ku saabsan oo markaa asal diiniya u yeelaya walidaalik ba waxaa laiga sheegay nimankan eeraanta inay yidhahdaan xablu shaytaan bay idhahdaan bahalka gebigiisa waa kuma sheegaan <laughs> markaa waxaan uga jeedaa un bahalkaasi hadduu maro caadiya iska iyo mara uunna de waa maro haddii afkaar kaloo ka dambaysa ay jirtana waa meel masalada qure anigu aan cabsida badan ka qabaan waxay tahay miyuu yahay tashabuh lilkufaar ragga badh waxay arkayaan inaan ahayn dadka badhna waxay u arkayeen ina xaggaaya marka anu waxaan odhan lahaa masalada aniga waxba igu xiijinine shiikhiini ku celiya haddana uu fadhiyaay isagu ha ka jawaabo ehm, bismi su-aasha kale waa su-aal runtii aada maanta usoo noqnoqotay oo aada maaragtay dad fara badan soo qoreen waxaana weeye sheekh ma la ciyaari karaa ciyaarta loo yaqaano shatranji ama iskako waxyaabaha la ciyaaro waa shantaranji ama iskaako iskaakoma la ciyaari karaa su-aashaasuna saaka dhowr jeer bay soo noqotay marka lilahmiya asilada fiqiga ah as-ilada fiqigi mala waxay ku fiicnayd culammadii iga horraysay in loo gudbiyo laakiin cumuuman shatranjka bahalka la yidhaahdaa horta kolley ma aha wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay cayaari jireen waana cayaar ka timi dadka reer bariga bershiyanka iyo hindida iyo waxaasi cayaarahana culammadu way kala soocaan wax waa wax nasiibka ku salaysan nasiib ku salaysan waxna waxay yidhaahdaan waa waxaan ku salaysnayn nasiib ee ku salaysan takhtiid maskaxeed ama fikriya waxaa nasiibka ku salaysan waxay mutafiqiin inta badan ku yihiin in mamnuuc yihiin iyagoo xadiidkii naridka uu daliishanaya ama laadhuuda iyo waxa la halmaala walidaalik sheekh shariif cabdinuur maruu ka fatwoonayo wuxuu tilmaamayaa waxa loo yaqaano dubnada laadhuuda turubka kuwaasi ee nasiibku uu ku jiro yacni marka hore waxbaa lagu qaybinayaa waxbaad nasiibsanaysa kadib baad wixii ku cayaaraysa kuwaasi inay mamnuuc yihiin fatwadiisaasi waxaa ka mid ahayd waxyaabaha aan nasiibku ku jirin ee takhtiidka caqliga uun ku yimaada sida shaxdii culammada soomaalidu inta badan cayaari jirtay iyo shatranjka bahalkan la yidhaahda iyo waxaa la nooca inay bannaan yihiin a'imat lfiqh markaynu dib ugu noqonno ibnu kahiir wuxuu naqlinayaa almadaahib athalaatha imaamu axmed iyo imaamu maalik iyo abu xaniifa inay iyagu isku raacsiisan yihiin shatranjku inuu mamnuuc yahay alimaamu shaafici isagoo shuruud saddexa u qiraya waxay ka sugayaan inuu karaahiya u arkayo ay weliba kusii tafsiirayaan karaahiyadaasi inay tahy karaahatu tanziih karaahatu taxriim inaanay ahayn inta aan ka ogahay ilaa hadda cidda tidhaahda xadiid baa loo hayaa isaga ku soo aroorayna asal ma leh wax xadiida oo saxiixa oo nebiga ka sugan oo shatran iyo shax ka warramaya xalaal iyo xaaraantoona ma jiro waxaa qurhaya sugan bacda aqwaali asaxaaba iyagoo qolaca cayaarisa intay u yimaadaan yidhahdeen maa hadihi tamaathiil alatii antum calayha caakifuun ay ku tilmaameen haddii markaasi ay tahay wax keensanaya qofka inay salaadii ka mashquuliso ama colaad abuurto ama caynkan in la iska daayaabaa haddii kale ilaa hadda kolley anugu shakhsiyan waxaan u janjeedhaa qolada qabta inaanay xaaraanta ahayn wallahu aclam bismi illaah calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaal ilaahay dartiisa ayaan kuu jeclahay waxaan ku weydiinayaa imtixaanku wuxuu keenaa wax la yidhaahdo stress maxaa dawo u ah haddii qofku isku arko stress badan waa sida saalkuu soo qoray macnaheedana waxa weeya maaragtay sheikhaa faahfaahin doonaata bismi illaahi raxmaan raxiim waxyaabaha dhibtu inaga haysata waxaa ka mid ah kolley su-aalaha had iyo goor sida loo dhigo waxaad moodaa inuu halkan fadhiyo kursiga qof la ydhaha master no all yani nin wax walba yaqaano wax walba ka jawaabi karaa cilmu nafs waxba kama aqaano laakiin waxaan ogahay inuu ilaahay kitaabkiisa ku tilmaamayo alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub haduu cilmu nafsigu wax ka warramo uu yahay nafta bini aadamka iyo saa loo xasiliyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa in alle xuski iyo weynidiisa xasuusasadeeda iyo acmaasha saalixa samayntooda iyo badsigoodu inay tahay wax qalbiga qofka bini aadamkii ku dego bal eh waxaan jeclay inaan tajribaba idiin sheego waxaa jira maanta jidhka bini aadamka waxyaabaa lagu ogaaday waxaa ka mid ah hormonis inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo ifraazaad dheecaamada jidhka bini aadamka soo daaya way tiro badan yihin dheecaamadu jidhka bini aadamkii soo daaya waxaa ka mida bay yidhahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen morfinaat dimaaq ayay af carabiga ku yidhaahdaan morfinaat dima morfonku waa dee bahashan yaree ama lacabee lagu sakhraamo ama acsaabta lagu dejiyo ama caynkan morfinaat dimaaq bay u bixiyeen doctor maxamed cali baar fii kitaabihi almukhadaraat tabiibkaasi muslimka ah wuxuu ku tilmaamaya weliba inuu yahay aqoon biologiga ama aqoonta dhakhtarnimada ku soo korodhay saddex iyo toddobaatanka wixii ka dambeeyey wuxuu leeyahy ilaa hadda waxaad dunidu og tahay ilaa laba boqoloo maado oo jirku uu soo daayo oo qadaayaadkaasi ku saabsan labadaa boqolee maado ee baxfiga ku jira afartan ka mid a ah, ayaa ilaa hadda la rumaysan yahay buu leeyahy taiirka ay sameeyaan dabeetana wuxuu u daliishanaya uu leeyahy morfinaadkaas morfinaatu dimaaqa la ydhahaa waxay ku bataan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacala si abiiciya jidhka biniaadamka ugu soo daayo qofku markuu alamkiiyo dhibta dareemayo dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aanu u dareemin dhibaatooyinka gaar ahaan buu leeyay maalan dumarku markay uurka leeyiin ilaahay baa ku badiya subxaana wa tacaala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisu uga yaraado jidhkeedu wuxuu soo daaya morfinatu dimaaq tiro badan oo maskaxdeeda iyo waxaan ka ilaaliya waxay dumarka ugu badan yihiin bay dhaahdaan marka ay umulayso oo ah laxdada ay ugu dhibta badantahay haweenku ayay morfinaatu dimaaqu jidhku soo oo ugu tiro badantahay min nicam illaahi si looga ilaaliyo foosha dhibteeda oo la wuulaya haddii aan bahashaasi jidhku aanu soo daynin gabadhiba dib uma umusheen malaha haddana waxa kaloo la ogyahay buu yidhi maanta sayniska horumarka uu gaadhay chiniisku irbada yaryar baa jira ay dadka ku mudaan iyadaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ayay dhakhaatiirta jaynisku qof qalaan inta irbadan yaryaroo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii camaliyaddii suuxitaankaoo kale ku dhacdaa dabeetana waa la qalayaa dareemina maayo midida lagu qalayo wuxuu leeyahy doctor maxamed cali baar waxa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay yihiin meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonaatu dimaaqakan ay soo bataan dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin sheekhaasi wuxuu kitaabkiisaasoo kale ku tilmaamayaa waxaa kaloo la ogaaday buu leeyay iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha la midii inay badiyaan qofka bini aadamka inay ku bataan morfinaatu dimaaqaasi taasi waxay sababtaa buu leeyahy qofka mu'minka ahi inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn walidaalik baa wuxuu leeyahy waxa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dikrigiisuba iyo alle xuskiisa iyo weynidiisu markay ku sii weynaato qofkaba xasiloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisu sida daraaddeed waxaan leeyahy walaalkayga su-aashan soo weydiiyey intilaaqan min haada hadduu strasis iyo wax la mida yahay waxaad ka cabsanaysaa waxaan leenahay alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub waxay ka wariyaan zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa xanuunsaday adin baa bararay dabeetana waxa la yidhi waa lagu qalayaa dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bunji cab bunjigu waa bahashan soomaalidu boocmadowda tidhaahdo soomaalida qaar baa imka walwalaaqdoo cabbaa lay sheegayay geed boocmadow soomaalidu odhan jirtay inayihii weeyaan bunji bay yidhaahdeen cab dabeetana wuxuu yidhi bunjigu maankama doorisaa haa baa lagu yidhi igidaa buu yidhi wax caqliga dooriyo dooni maaye salaad baan gelayaaye idaa dakhaltu fi salaa buu yidhi faafcalu maa badaa lakum markaan anigu ilaahay is hortaago idinku wixii qabsan kartaan qabsada uu tukaday bay yidhahdeen intuu tukanayey ayaa la qalay bay yidhahdaan yacni markuu ilaahay is hortaagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa midada dareemi waayey bay leeyihin calaa kulli xaal akhilkariim waxaan odhan lahaa un awraadda iyo dikriga iyo alla ka cabsigaaga badso insha allahu strassiskani way kaa yaraanayaan ogsoonowna dee imtixaanka haddii la guulaysto iyo haddii la saaqado toona wax weyn oo aada weyday ma jirte waa wax iska caadiyo berriba la geli karo mar labaadee wax saa looga warwaray inaanu ahayn wallahu aclam sheikh waxaan idin weydiinayaa haddii aan diido inaan gacan ku salaamo ama gacanta ka salaamo dhakhtar nin ah oo uu misana dhakhtarka dhakhtar ii yahay oo uu jidhka qaarkii uu gacanta taabsiinayo sida dhegaysiga wadnaha iga soo jawaab arrintaas adoo mahadsan macnuhu waxa weeye gabar baa waxay leedahay waxay u tegaysaa dhakhtarkii qof ninkii nin dhakhtara marka waxay diidaysaa inay gacanta ka salaamto haddana wuu fiisataynayaayo hadhow wuxuu taabanhayaa meelo jirkii ka mid ah si ay u fiisateeyo marka macnuhu waxa weeyaan salaantii see ugu diidayaa oo gacantaan ka salaamayay maadaama jirkayga uu taabanaya mar kale oo uu fiisataynayo macnuhu su-aashu saasaa maaragta moodaa inay qoran tahay waska imtixaanuun malaa layla damcaynana silada fiqiga ka jawaabo iyadoo sheekh cumarna joogo cumuuman waxaan odhan lahaa asalka inaan rag iyo dumarku istaaban waa asal fiican oo islaamiya kastoo laga yaabo culamada badh inay ka murmuranto salaanta gaar ahaan laakiin waxaan leenahay waxyaabo badan baa jira oo islaamku lidaruura uu kuugu baneeyey haddii marka hore aad dhakhtar gabadha helayso iskaga tag ninkan iyo taataabashadiisa o dhan haddii gabadh la helayo dhakhtar ah weliba waxaan ogahay inkastoo dhibaatooyinku ay iska tiro badan yihiin yurub meelo badan oo ka mid a ah in la dalban karo qofku dhakhtarkiisa inuu isagu doorto hadduu dhakhtarnaynu ku soo baxo inuu odhan karo satisfied kuguma yihi kuguma faraxsaniyay dhaaf haddaad tidhaahdo waa kuma faraxsanida uu iska tegaya waad yeelan kartaa mid kaleo aad ku bedelato laakiin walow ay dhacdaba kolay yurub meelo badan baa la jooga waaba laga yaaba tuulo yar aan dhakhtar kalaba lahaynee hal nin iska haysta oo inaad joogtaba marka hadday saasi dhacdaba ama dee duruufaad sayi-a ah baad ku jirto aan kugu simaynin inaad eh, la sugo dhakhtarkii gabadha ahayd inta imanaysa iyo waxaas hadday jirtaba taasi waxaan leenahay dee wixii daruuro kuugu bannaaday ee daruuradu ay kuu bannaysay yeel laakiin dee aadna ha sisiyaadin inaa hodhan intanba hadday badato tu kalaan kusii daraya aya daatana gabadh dhakhtarku markanba jirkeyga wuu taataabanayaaye guriga markaan imaadana jirkeyga ma taataaban waa maya markii dantu iyo baahidu ay taallay unbuu taataabanayaaye inta aan danti iyo baahidu jirin yuu taataabanin wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaal mustafa waxaa tidhi dadku waxay u kala imtixaan iyo balaayo badan yihiin siday u kala iimaan badan yihiin haddaba haddii arrintu sidaas tahay ummaddeenna soomaaliyeed waxaa haysta arrintaas ama dhibka aan wada u wada jeedno haddaba ma dhihi karnaa dhibkaasi waa dembidhaaf waxaa jira imtixaanku ama balaayadu waxaan idin idhi dee maaha dhanka xuno quray xataa nimcada ah waa nooc min alimtixaan baynu idhi nimcada lafteedu kaas waa mid waa midda kale soomaalida mashkiladeedu ama mushkilaadka dadka ku dhaca waa acmaashoodu ka ratibma yani ictibaatan isagama soo degdego uun ee acmaashay dadku sameeyeen camalku saalix hadduu iyo kor loo qaado nataa'ijda ka timaada iyo hadduu camalka kor qabanaya xunya natiijada ka timaada way kala gedisayi kaasi waa mid idan soomaali mushkiladda haysataa horta min acmaalihim bay ka timid dadku dhibtaasi mawaaqifta iska taagaan ama intay ka geystaanna waa ka mid qofka mu'minka ah ee soomaaliyeed ee aan isagu dhib geysan ee waxaanoo dhibi soo gaadhay ee ilaahay ugu sabray ee mushkiladii intuu xalili karaya isku dayay inuu xalilay ficlan isaga hajar bay u tahy kii inkaarta qabay isagu dhibta warinayayna ficlan habaar bay kusii tahy waxay ku xidhan tahay markaa qofku iyo mowqifku iska taagay mushkiladda tan qofkii mowqif fiican istaagayna khayr bay u tahy in sha allahu tacaala qofkii isagu mushkiladda samaynaya ama dhibtan sii wadayna inkaar kale ay u siitay laakiin hadduu dadku wanaag doonayo bimajmuuci acmaalihim unbaa alla ku abaalmariya alumma waa isku xidhanta majmuuca camalihim aakhira dadka calaa niyatihim lagu soo saaraa laakiin dunida acmaashooda waa isku xidhan yihin waa kii nebigu ku tilmaamay doonta qoladii wada fuushay ee ninku yidhi maa xagga hoose aan dalooliya hadday kusii daayaanna dhammaan way wada halaagsami haddii de ay ka qabtaanna dhammaan way wada guulaysan idan waa mushkilaad ka yimi dadka dulmiga samaynaya marka ilaahay waxaan ka baryan inuu dadka muslimiinta ka qaada dhibaatooyinka tirada badan la haysta dadka saalixiintana waxaana ilaahay u weydiinayna fii miisaani xasanaatihim ugu daro kuwa inkaarta qabanayna alla soo hanuuniyo wallahu aclam halkaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa wakhtigii muxaadarada